ficil amarka xaaladaha lagu bineeyo axwaalu binaa'i اlamr axwaalu binaa'i almri ficil amarka xaaladaha lagu bineeyo ficil amarka waxaynu soo maray inuu ahaa maxay mbni sooma mbni mucrab marka loo qaybay mxu aha isagu ficl amarku mbni buu ah waa mbni laakiin maxaa lagu binayaa wey su-aashu maxaa lagu binaya afar xaaladood buu qaadanaya afar xaaladood afar xaaladood ayuu qaadanaya marka waxaan ka bilaabayaa qaybta ugu dambaysa qaybta ugu dambaysa ratibii qaybi qaybuu kala qaybiyey ratibii aثaaث اlxujra أغliqii baab الdaar ixfadii darsaki ratibii hiblaayoy hagaaji isku hagaaji aثaaث اlxujra qolka alaabtiisa taalla habee oo hagaaji alaqii heblaayay waxaad xidhaa baaba daar daarta albaabkeega xidh ixfadii waxaad ilaalisaa waxaad xifdidaa baan ujeeda darsaki cashirkaaga xifdi ama xafid ixfadii darsaki saddexdan ficil markaad u fiirsato waa ficilama ratibii aliqii ixfadii laakiin waa ficil amar wax la xidhiidheen ficlamarku wuxuu ahaa markaanay waxba la xidhiirin ratib aliq iyo ixfa buu ahaa ixfa ratibii yaabaa lala xidhiidhiyey aliqii ixfadii udkul yaabaad la xidhiinaysaa udkulii ijlis ijlisii iqra iqra'ii uktub uktubii yaadaasi waxaa la ydhaha ficilo marka lala xidhiidhin karo ee mararka qaarkood la xidhiidha yaau lmukhaaaba ladha yaau lmukhaaabati almukhaaaba waa haweenaydii lala hadlayay lannu ninka lala hadlaya waxaa la dhaa almukhaaab haweenaydana waxaa la dhaa almukhaaaba taba lagu dare tii lala hadlayay sida ninka maqan loo idhaahdo alghaa'ib haweeneyda maqanna loo idhaahda alqaa'ibatu alqaa'iba halkanna waa mukhaaab iyo mukhaaaba marka yadani ma yaau lmukhaaaba ma nin lala hadlayo yadiisiba mise waa yaau lmukhaaabati tu lala hadlayo yadeedii haweeney lala hadlayo gabar lala hadlayo yadeedii wey yaau lmukhaaaba la dhaha waayahay qaybta ka saraysa ka horaysa wuxuu ku qoray ijmacuu waxaad ururisaa waxaad ururisaan rag badan buu la hadlaya amara albustaani bustaanka amarkiisa ama midhihiisa ururiya istaximuu waxaad ku maydhataan fi nahri webiga ukhrujuu ila alxuquul ukhrujuu waxaad u baxdaan ila alxuquuli beeraha iyo seeraha xaggooda u kaca ukhrujuu ila alxuquul ijmacuu waxaad ururisaan amara lbustaan istaximuu waxaad ku maydhataan fi nahri waxaad u baxdaan ila alxuquul waxaa lala hadlayaa imikana rag badan jamaacatu ukuur baa ladha ijmacuu waxaad ururisaan iqra'uu uktubuu ijlisuu ifhamuu ismacuu waxaa lala xidhiidhiyay imikana waaw la yidhaahda maxay waaw oo ficil la xidhiiri jirta waaw asalkayguna waxay ku tustaa jamaacat dukuur jamaaca raga oo laba ayay ku tusaysa liannahu jamaacat linaath ama jamaacat niswa waxay leedahay nuunu niswa damiir baa jira gaara oo ku tusaya nuunu niswa haweenka loo isticmaala ijmacna iqra'na ijlisna uktubna ifhamna jamaacada dumarka nuuntaasaa loo isticmaala jamaacada raggana ama jamaca raggana waxaa loo isticmaala waaw jamaca marka waaw jamaca yani waa waaw jamaacati ukuur nuun niswa iyada lafteedu waa nuun jamaca nuun ljamaca wey laakiin waa nuun jamacati linaa labada waaw jamaca iyo nuunta nuun niswa labaduba jamac bay ku tuseen laakiin midna waa lilmudakar midna waa lilmuanaf ijmacuu iyo ukhrujuu iyo istaximuu maxaa la idhiidhay maxaa lala xidhiidhiyey ficila marka waaw jamaaca ijmac buu ahaa markii hore ijmac istaxima ukhruj saasuu ahaa ficila marka waana waxba la xidhiidhi ukhrujuu waaw jamaca lala xidhiidhi markii horena maxaa lala xidhiiyey markay ratibii iyo aqliqi aynu marayna maxaa lala xidhiiyey yaa lmukhaaaba oo ijma haddaan la xidhiidhiyo waxay noqonaysaa ijmaci istaxima istaximi ruj khrujii waxaynu maraynaa ficila marka waxa lala xidhiidhin karaa yaa lmukhaaba udkulii waxaa lala xidhiidhin karaa waaw ljamaaca udkuluu labaynu marayna qaybta kale ka horaysa <clears throat> iftaxa nawaafid alxujra iftaxaa waxaad furtaan laba qof la hadlaya nawaafid alxujrati qolka daaqadihiisa akrimaa waxaad karaamaysaan oo aad sharfisaan ixtiraamtaan ixtiraama bimacnaa duyuufakumaa martidiinna war labadiinnaasi ikraama uhzuzaa waxaad lushaan ama ruxdaan shajarata nabqi gobka geedkiisa geedka gobka shajarata nabqi geedka gobka ah ruxa ama lula iftaxaa ficila marku wuxuu ah iftax waxaa la xidhiidha alif ama waxaa loo yaqaanaa alifu اlinayn aliftii labada qof tusaysa nain akrima waxaa la xidhiidha nain uhzuza waxaa la xidhiidha nain udkhula ukhruja uktuba iqra'a idhaba ijlisa ifhama laba qof baad amraysa waa nain baa ladha waaw ljamaaca ahayd lannu jamac bay ku tusaysa waawljamaca waxaa loo yidhi jamca ragga kutusaysa ya-da yaau lmukhaaabaay ahayd leanno haweeney lala hadlayay kutusaysa aliftana alifulinain baa lahaa leanno laba qofoo ayay kutusaysaa laba qofay kutusaysaa alifulinain imise shay baynu la xidhiidhayna imika halkaa aynu aragnay iyagoo ficila marka la xidhiidhay waa imisaynu marayna saddex saddexdaa shay waa inaad si fiican u fahato way wada socdaan saddexdaas halkaa u sarraysaba aynu kaga bilowno waa alifulinain iftaxa waxaa la xidhiidha alif الاثnain ijmacuu markaad tidhaahdo ama iftaxuu waxaad la xidhiidha waaw اljamaca ratibii ama ijmacii ama iftaxii markaad tidhahdo waxaad la xidhiidhay yaa اlmukhaaطaba sidaasaa loo kala horraysiiya oo aliftaasaa laga bilaaba alif الاثnain waaw اljamaca yaa اlmukhaaطaba sidaasaa loo habeeya aliftaad ka bilaabaysaa waxaad oranaysaa alif الاثnain maxaa ku xiga waawljamaaca yaawlmukhaaba saddexdaas inta badan ma kala harhaan way wada socdaan waa isku xukun waa isku xeer alif اlinain waawljamaaca yaawlmukhaaba ficil amarkii ayaad la xidhiidhinaysa ood raacinaysa ood gelinaysa idhab oo kale soo qaad idhabba ma ficil amaran waxba la xidhiidhi waxaan gelinayaa alif اlinain idhabaa ilaa fircawna inahu aa idhaba labadiinaasi tega waa alinain waaw jamaca la xidhiidhinaya maxaan odhanaya idhabuu tega ihbiuu waxaan la xidhiidhinayaa yaa lmukhaaaba idhabii hiblaayo teg idhabii fakulii washrabii waqarrii cayna udkulii waayahay saddexdaas waxa weeyaan alif ااثnain waaw اljamaaca yaa اlmukhaaطaba saddexdaasi haddii ay ficila marka la xidhiidhaan ficila marka haddii saddexdaa midkood la xidhiidhaan wuxuu noqdaa mabniy calى xadfi الnuun waxaa lagu bineeyaa nuun baa meesha laga xadfay nuun baa laga xadfay lannu asalku wuxuu ahaa iftixaani oo kale icilmaadiga waa la dhaa markaad laba qof sheegaysa ataxa marka muaaricaad ka dhigtana waa la dhaa yaftaxaani meeshu nuun bay leedahay labada qof markaad sheegayso icilmuaaric waxad onaysaa yaftaxaani yadhabaani yajlisaani soo ficilku nuun ma lahayn nuuntii baa laga tuuraya yaftaxaanidii markaad amar ka dhigaysa iftaxa baad leedahay yajlisaani markaad amar ka dhigaysa ijlisaa baad leedahay maxaa laga tuuray meeshan lahaan jirtay nuun bay lahayd oo laga tuuray yajmacuuna bay ahayd markaasubaad ijmacu odhanaysaa yaftaxuuna iftaxuu yu'minuuna aaminuu yakhrujuuna ukhrujuu nuun baa laga tuuray gabadha kelina waxay ahayd taktubiina takhrujiina tadhabiina tajlisiina anti ya faatimatu tafhamiina darsa tafhamiina nuun bay wadata ifhamii nuuntii baa la tuuraya tajlisiina maxay noqonaysaa marka amar la siinaya ijlisii taqra'iina iqra'ii nuun bay lahaan jireen yaftaxaani bay labada qof ahaayeen yaftaxuuna waa jamaacahu yaftaxuuna buu ahaa jamaca ragga gabadha kelina taftaxiina bay ahayd taftaxiina nuun bay wada wateen amarkoogii nuuntii baa laga tuuraya maxaa lagu binaynaya icilamarka hadaba icilamarka saddexdaa midkood markay la xidhiidhaan maxaa lagu binaynaya mabniyun calaa maxaa lagu binaynaya xadfi nuun xadfu nuun baa lagu binaynaya macnaheedu tahay nuun baa laga turay meesha mabniyun calaa xadfi nuun waa xaaladii koobaad afar xaaladood oo ficil amarku leeyahay xaaladii koobaad wey taasaynu ugu soo horeysay goormaa ficil amarka lagu bineeyaa calaa xadfi nuun mataa yakuunu اlmru mabniya calى xadfi nuun ida اtaصalat bihi alif اlاثnayn baad ka bilaabsa idhabaa aw waaw اljamaca idhabuu aw yaau اlmukhaaطaba idhabii ida اtaصalat bihi alif اlاثnayn ismaca aw waaw اljamaca ismacuu aw yaau اlmukhaaطaba ismacii saddexduba ismaca ismacuu ismacii waa ficlu amrin saddexdooduba waa ficil amar mabniyun ficil amarkuna waa mabni lakiin maxaa lagu banaynaya xaaladii laga hadla calaa xadfi nuun meesha waxa laga tuuray maxay nuun baa laga tuuray ama nuun baa laga tuuray mabniyun calaa xadfi nuun soo xaaladii koowaad maaha halkaa markaynu xaaladda koowaad soo dhaafno ficil amarka soo hadhay aanay saddexdaasi midkood la xidhiidhin waxaan u qaybinayaa صaxiixu اlaakhir iyo muctal اlaakhir midku yahay صaxiixu اlaakhir iyo muctal اlaakhir mayetaa malaha waxaa habboon inaan ka horraysiiyo xaaladdaa waxaan ku xijisiinaynaa ficil amarkii oo uu la xidhiiday shay kale taasaynu horraysiinayn imika waxaa la xidhiidhay xaaladda aynu soo dhaafnay maxaa la xidhiidhay ficla marka aliflinayn ama waawljamaaca ama yaalmukhaataba sooma iminka waxaynu la xidhiidhinaynaa wax la ydhaha nuunu tawkiid ficla amarkii oo uu la xidhiidhay nuunu tawkiid baynu soo qaadanayn tusaalayaasha ka bilaabma weeye eh, raqam sabca amaaniya tisca cashura ixdaa cashar itna cashar labada eh, qaybood weeye toddobu ka bilaabmo tajannabanna buu ka bilaabma tajannabanna almisaaxa alkafiir tajannabanna ka fogow oo ka fogow oo la adkaynaya hadalka nuunu tawkiid baa ku jirta almisaaxa alkaiira kafta ka badan caashiranna ikhwaanak walaalaha waxaad kula dhaqantaa bilmacruufi wanaag ukhrujanna waxaad u baxdaa ood u baxdaa ila alxuquuli beeraha maseeraha xaggooga tajannabanna ka dheerow caashuranna kula dhaqan ukhrujanna u bax ficilo markaa ukhrujannadaa u dambaysa haddaa soo qaato amarku wuxuu ahaa ukhruj amarku aanay waxba la xidhiidhin muxuu ahaa ukhruj ukrujana markaa maxaa lala xidhiidhiya nuunshadan nuunun mushadadatun nuunshadan baa lala xidhiidhiya maftuuxa oo weliba kordhigan nuuntaa waxaa la ydhaha laba nuunood bay ka koobantao nuun keliya maaha mar hadday shadan tahay nuunu tawkiid baa la dhaha nuunu tawkiid ukhrujanna iqra'anna ijlisanna udkul haddaan la xidhiidhiyo maxaan odhanaya udkulanna ukhruj markaan la xidhiidhiyo ukhrujanna ifham haddii aan la xidhiidhinayo ifhamanna iclam iclamanna ismac ismacanna nuunun mushadada waa inaad shado nuuntaa waxa la dhaha nuun tawkiid hadalka way adkaynaysaa takiid ama tawkiid bay gelinaysaa qaybta kale ee ku xigta wuxuu yidhi ixfaadan waxaad xifdidaa oo aad xifdidaa ama aad ilaalisaa ahda sadiiqin saaxiibka ballankiisa ballankii saaxiibkaa ah ilaali axsinan wanaag u samee oo wanaag u samee ama wanaag u fal ilى الnaasi dadka wanaag samay awqidan waxaad shidaa misbaaxak misbaaxaaga malayrkaaga shid ixfadan axsinan awqidan aan soo qaatay ixfadan taba horaysa amarka oo waxba aanay la xidhiidhin wuxuu ahaa ixfadu ficilkaa ficil amarkiisu waa ixfad markaan waxba la xidhiidh ixfadan markaan dha maxaa la xidhiidhiye maxaa lala xidhiidhiye nuunu tawkiid tii hore waxay ahayd nuun baan la xidhiidhay tii hore nuunu tawkiidka aynu soo marra waxay ahayd nuunun mushadada nuun shadan oo maftuuxa ah, weliba kordhiga iminka waxaa lala xidhiidhiyey markaan ixfadan idhaahdo nuunun saakina nuun keliya oo reeba ayaa lala xidhiiya ixfadan ficilku wuxuu ahaa ixfad buu ahaa ixfadan ismac la xidhiidhi ismacan nuun reeban baad la xidhiidhaysa ficilka akhirkiisana waad kordhigaysa ijlis ijlisan iqra iqra'an dklan waa nuun kelioo reeba iyaduna waa nuun tawkiid nuun tawkiid balan marka nuunu tawkiidku waa laba nooc midi waa nuun shadan oo kor dhigan midina waa nuun reeban waxaa la rabaa inaad ficil kasta la xidhiidhso labadaas oo marba mid aad la idhiiso kulba mid aad la xidhiiso markaa soo qaata maala unur haddaan soo qaato unur ficilkaas nuunu tawkiid aqiila ah oo culus oo mushadadaa la xidhiidh unuranna waxaad la xidhiidhsaa nuunu tawkiid khafiifa ah unuran irjic markaan soo qaatay irjic waxaad la xidhiidhsaa nuunu tawkiid aqiila maxay noqonaysaa irji irji canna waxaad la xidhiidhsaa nuunu tawkiid khafiifa irjican irjican iqra iqra'anna iyo iqra'an uktub uktubanna yo maxay ugtuban waxay u baahan tahay waxoogaa moogta in lagu celceliyo oo la mumaaraseeyay u baahan tahay ood kala faanta labadaas ood ficil kasta la xidhiidhin karto idhab markaa soo qaato idhabanna taasi ma aqiila mise waa khafiifa waa aqiila idhaban taasina waa maxay khafiifa nuunu tawkiidku markaa waa labadaa qaybood waa aiila iyo aiifa haddii ficil amarka ay la xidhiidhaan ficilka amar nuunu tawkiid hadday la xidhiidho ama aqiila ha noqoto ama kafiife haddii ficil amarka ay nuunu tawkiid la xidhiidho maxaa lagu binayaa wey su-aashu maxaa lagu binaynaya ida اtaصalat bihi nuunu tawkiid aqiilatan kaanat aw khafiifatan maxaa lagu binayaa cala alfatxi u fiirsada ficilka akhirkiisa tajanab bacdaasaa u dambaysa way fadxisan tahay caashir ra'daa u dambaysa caashiran ran way fadxisan tahay ukhruj jiimkaa u dambeeyey ukhrujanna wuu fadxisan yahay muxuu noqonayaa marka akhirkii muxuu xarkisan yahay ficlu amrin mabniyun cala alfatxi ixfad da'daasaa u dambaysa ixfadan way adisan tahay axsin nuunkaasaa u dambeeyey axsinan wuu fadxisan yahay nuunkii ficilka u dambeeyey awqid daalkaa u dambeeyey awqidan wuu fadxisan yahay muxuu noqonaya ficilka akhirkiisi mar hadduu fadxisan yahay ficlu amrin mabniyun cala alfatxi mabniyun cala alfatxi nuunta lama sheegay waxay xarakaysan tahay nuuntu waa kelmad kale oo ficilka la xidhiidha ficilka akhirkiisa laga hadlaya ficilka akhirkiisa maxaa la xarakeeyey markay nuunu tawkiid la xidhiidha ficilka akhirkiisa waad fadxinaysa idhab soo ba'du uma dambayso labadii nuunu tawkiid midkaad la xidhiidhsaba waa inaad ba'da fadxiso idhabanna banna iyo idhaban labada jeer bay fadxisanta waxa reebani waa nuunka dambe yaa marna la kordhigaya marna la reebaya kaasi waa nuunu tawkiidka laakiin ficilkii ficil amarka ahaa akhirkiisii baa laga sheekay yaa laga hadlaya idhabanna iyo idhaban ficlu amrin mabniyun maxaa la odhanaya cala alfatxi goormaa ficil amarku noqonayaa mabniyun cala alfatxi goormaa fatxa lagu binaya ida اtasalat bihi nuunu tawkiid ama haqiil ha ahaato ama khafiifa ha noqoto nuunu tawkiid ba hadday la xidhiidho fatxaa lagu binaynaya fatxaa lagu binaynaya ficil amarku wuxuu leeyahay afar xaaladood axwaalu binaaya arbaca wey ku yar badan yahay ficil maadigaa soo maray laba xaaladood baan imika maraynaa oo muhiima ah. xaaladda koowaad waxaa lagu binaynayay calaa xadfi annuun goorma lagu binaya calaa xadfi annuun markaa la xidha alifnain halkaasaa laga bilaabaa alfuliniin baad ka bilaabaysa haye waaw اljamaaca yaa اlmukhaaaba saddexdaa midkood hadday la xidhiidhaan muxuu noqdaa mabniyun calى xadfi nuun xaaladda labaadi waa marka ay la xidhiidho waa marka uu mabniyun calى اlfatxi noqonayo mabniyun calى اlfatxi goormuu noqdaa mabniyu calى اlfatxi markay la xidhiidho nuunu tawkiid nuunu tawkiid baad la xidhiidhinaysaa maxay u kala baxaysaa nuunu tawkiidkaasi faqiila iyo khafiifa labada jeerba ficil amarku wuxuu noqonaya nuunu tawkiid ba hadday la xidhiidho muxuu noqonaya aa lagu binaynaya cala alfatxi mabniyun cala alfatxi waa xaaladii labaad ficil amarkoo lagu binaynaya calaa xadfi nuun wa alif waaw iljamaca iyo almukhaaba isagoo lagu binaynaya cala alfatxi oo marka ay la xidhiidho nuunu tawkiid laba xaaladood baan soo maha xaaladda saddexaad waxa weeye xaaladdaa saddexaadu maana kuu hadhay xaalada afraad waxay noqonaysaa wixii ka soo hadhay saddexda xaaladood keliya lagaa rabaa inaad qabato xaaladda saddexaad waxa weeye ficilku waa muctalulaakhir ficilkuba muctalulaakhir weeye saxiixulaakhir maaha xarfu ciluu aakhirka ku leeyahay muctalun aakhir tusaale keen maalan ficilkii dahaba ma saxiixulaakhir baa dahaba mise waa muctalulaakhir weligii aiixul kaasoo ahanaya xarfu cillo lama xidhiidhin karti xarfu cillo lama xidhiidha ficilada waa alfulinayn waa uljamaci waxyaabaas waa damaa'ir la xidhiidha dahaba maadigaygu waa saxiixu laakhir yadhabu mudaaricaygu waa saxiixu laakhir idhab amarkiisa waa saxiixu laakhir ficilku u dhashaa saxiixulaakhirnimadaba loo dhashaa wax lala xidhiidhiye maaha muctalulaakhirnimadana waa loo dhashaa ficil muctalulakhira soo qabo samica ma muctalulakhir ba samica ka warama samica ma muctalulakhir ba miswa saxiixulakhir waa saxiixulakhir weli kharaja kaasina waa saxiixulakhir ida jiib baa u dambeeya dakhala waa saxiixulakhir soo qabo ficil muctalulakhira maadigiisaa ka soo bilaabaya markuu maadiga yahay ba saxiix muctalulakhira maxaa ka mid a saca maalan saca waa sax weligii muctalulaakhirkaasu ahaanaya ama maadi ka dhig ama mudaaric ka dhig ama amar ka dhig sacaa mudaariciisu waa yascaa mudaaricaasaa laga fiiriyaa xarafka u dambeeya saddexdii xarfu cilla midka u dambeeya yascaa saddexdii xarfu cille maxaan akhriyaya ma alif baan akhriyaya mise woo baan akhriyaya mise yaa baan akhriyaya maxaa u dambeeya nudqiga alifaa u dambeeya ficil amarkiisa aliftaasaa laga tuuraya buu noqonaya ay markaad leesoo maadigu waa saca amarkiisu mudaariciisu waa yasca halkaa mudaaricana laga fiirinaya isca aliftii baan ka tago khashiya ka soo qaad khashiya waa cabsaday khashiya waa ficlu maadi wey mabniya cala fatxi khashiya laakiin waa muctalulaakhir lannu yabaa u dambaysa mudaaric ka dhig khashiya yakhshaa yakhshaa mudaaricaasaan ka fiirinaynaa maxaa u dambeeya alifaa u dambaysa yakhshaa akhriskaa la eegaya yaabaa loo qoraa laakiin alif wey yakhshaa amar ka samee ikhshaa waxaa laga tuuraya aliftii waa mabniy calaa xadfi xarfi اlcila dacaa waa muctalulaakhir mudaaric ka dhig dacaa yadcuu muxuu ku bukaa imika mudaaracaasaa la fiirinaya wowgu ku bukaa wowdaasaa laga tuuraya amarkiisa maxaad oranaysa udcu ilaa sabiili rabbik udcu ficlu amrin mabniya calaa xadfiha ficla wowdii baa laga tuura danaa wuu dhowaaday yadnuu wuu dhowaanaya amar ka samee udnu soo dhawo udnu markuu ahaa ramaa wuu tuuray yarmii yarmii yabaa u dambaysa amarka samee irmi yadii baa laga tuuray mabniyun calaa xadfi xarfi اlcila xarfucilihii baa la tuuray irmi yadii baa laga tuuray mashaa mudaaric ka dhig yamshi maxaa u dambeeya mudaaricaasaa la fiiriya yaba u dambaysa ka tuur markaad amarka dhigaysa yada imshi hadaa yahdii ihdi qadaa yaqdii iqdi haddii mudaarica laga fiiriyaay haddii uu mudaaricu alif lahaa sida yakhshaa yascaa yardaa yanhaa hadday alif u dambaysa amarkiisa aliftii baa laga tuura irda isca ikhsha inha baad oranaysa ka reeb markaad leedo inha wanha can ilmunkar inha kordhig baa ku soo hadhaya meesha fatxaa ku soo hadhaysa si ay kuu tustay in alif la tuuray isca fatxadaa u dambaysa waxay ku tusaysa in meesha alif laga tuuray irda alif baa la tuuray ikhsha alifaa la tuuray inha alifaa laga tuuray yanhaa buu ahaa yardaa yakhshaa yascaa halkaa alifaa laga tuuray meesha alif laga tuura fatxaa ku hadhaysa siay ku tustaa alifta litadulla cala alif almaxduufa waayahay hadduu wow lahaa ficilku yadcuu dacaa yadcuu danaa yadnuu calaa yacluu safaa yasfuu صaxa yasxu noocaas hadduu ahaa waxaa laga tuuraya awooda yadcuu udcu damaa ku haraysa meesha si ay tusta awooda ka xidfan meesha udcu danaa yadnu udnu calaa yacluu uclu uclu saxa yasxu usxu safaa yasfu usfu azaa yzuu uzu daaa yadcuu udcu maxaa laga tuuray halkaa udcu maxaa ka maqan wowbaa laga tuuray wowdii xarfucilaade muctallul aakhirka ficilkuu ku ahaa ee aakhirka fadhida ayaa la tuuray mudaaricaa laga fiirinaya yadcuu wowbu leeyahay yadnuu yasfuu yacluu alislaamu yacluu walaa yuclaa wowbu leeyahay udaasa laga tuuraya udnu iyo udcu ama usfu waa mabniyu calى xadfi xarfi اlcila xarfu cilaha la tuurana waa la garan karaa lanno marka alif la tuuro fatxa ku hadhaysa marka wow la xadfo ama la tuuro dama meesha taalla marka ya laga tuurana kasraa ku hadhaysa ramaa yarmi ya buu lahaa maxaad oranaysaa irmi hoos dhigaas wuxuu ku tusaya meesha ya ka maqanta hadaa yahdii ihdi mxuuha qadaa yaqdii iqdi mashaa yamshi imshi jaraa yajri ijri qolo walbana dhinacba iskugu egta kuwa aliftali waa isku amar yakhshaa yardaa yascaa waa wada isca ikhsha inha irda weya olada wowdal waa isku amar yadcuu yadnuu yacluu yasfuu kuwaasi ucluu udnuu uqzu sibaad ugu wada dhawaaqaysa qolada yaadalina waa isku mid yarmi yaqdi yamshi yajri iqdi irmi ihdi imshi baad odhanaysa ficilku haddii uu muctalul aakhir yahay saxiixul aakhir iyo muctalul aakhirna horeynu soo maray waxa cashirkii ugu horreeyey juska labaad ba waxaan u sii qadimayey halkan oo kalea looga jeeda maaha maalin keliya qofkii lama wada bari karo waa la tuuraye horta xarfu la dhaa maalin ma wada baranayo marka hore waa in lasoo baro horta saxiixul akhriyo muctalul akhri maalinta dambena waa in loo dhigo isagioo la tuuray isagioo la tuuray waa in loo dhigo mar waxyaabaha hordhaca ee u baahan cashir soo socda ku xidhan iyay sii qadimaan naxwiyiintu cashir soo socdaa warka uu ku xidhan yahay wax ku xidhan baa lasii qadima qofkiioo soo qaataa dabeedna casharkii rasmiga ahaa ee arrinkaasina uu ku jiray uu yimaada oo tartiibkiibay si fiican u habeeyeen culummadu marka qaybtaasna waa qaybta saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban tusaalayaasheeda aan akriyo alqituu ashabakata shabakadii uu ku kalluumaysanayay yaa sayaadu sayaadu ubaadhsadoo ama kalluumaysto alqituur الشبكة يا صyاad midna wuxuu noqdaa sayaad اbri beriguu ka ugacsada midna waa sayaad الbaحri oo baduu ka kaluumaysta ama uu ka ugacsada alqitu oo rid الshabakata wuxuu ahaa mataqaanaa alqaa maadigii wuu tuuray yulqii waa mudaarici yulqii ali buu noqonaya yulqiya buu lahaa yadii baa laga tuuraya ali udcu abiiba dhakhtarka u yeedh dacaa yadcuuwow buu lahaa amarkiisu muxuu noqonaya udcu taxara ku dadaal asidqa runta fii ma taquulu waxaad sheegayso runta ku dadaal taxara wuxuu ahaa taxaraa alifbulaya loo qoraya maadigiisi wuu ku dadaalay mudaariciisuna waa yataxaraa taxaraa yataxaraa soo alif ma laha aliftaa un ka tuur taxara amar bay noqonaysa taxaraa wey maadigu wuu ku dadaalay yataxaraa wuu ku dadaalayaa taxara ku dadaal waayahay marka taxara waxaa laga tuuray aliftii lannu mudaariciisu iyo taxaraa buu ahaa udcu waxaa laga tuuray wowdii lannu mudaaricu yadcuu buu ahaa alqi waxaa laga tuuray yadi lanna mudaariciisu yulqii buu ahaa yulqii marka ya la tuuro meesha kasra ku hadhaysa alqi kasradaasi waxay kutusaysaa in meesha xarfu cilaa la tuuray yaya udcu godaalkaasina muxuu ku tusaya in xarfu cillaha la tuuray uu yahay wow yahay taxara fatxadaasi maxay ku tusaysaa in xarfu cillaha la tuuray yahay maxay alif xuruufu lcilla ahalaa alalif walwaaw walya midkii doonay hala tuure haddii uu ficilku muctalulaakhir yahay marka amar laga samaynayo amar laga dhigayo maxaa laga tuura maxaa waajiba in laga tuuro xarfu cillihi ficil amarku ma yeelan kara xarfucilla waa in laga tura xarfucilla ficil kastoo xarfucilla lahaa gaar ahaan mudaaric aad eegaysa xarfucilluu lahaa mudaaric aad eegaysa iminka saqaa wuu waraabiyey mudaariciisu waa maxay yasqii soo maaha ya buu leeyahy waa inaad ka turta yadaa markaad amar ka dhigayso isqi baad odhanaysa waraabi isqi saqaa yasqii isqi waaye ramaa yarmi irmi xarfu cilaha marka la tuuro waxaa loo icraabaya ficlo markii markuu xarfu cilo laha xarfu cilo laga tuuro waxaad ohanaysaa ficlu amrin waxaa lagu banaynaya ficlu amrin mabniyun calaa xadfi maxaa laga tuuray calaa xadfi xarfi lcila ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila su-aashu waxa weeye goormaa ficila marka lagu baneeyaa calaa xadfi xarfi lcila goormaa lagu baneeya markuu yahay muctalul akhir baad oranaysaa ida kaana muctala alaakhir ida kaana fii aakhirihi xarfu cila ida tasala lama yidhaah u fiirsada halka xarfu cillu wax la soo xidhiidhay maa ficilka wax la soo xidhiidhay maa xuruufta ficilku ka tirsan yahay ficilku ka mid yahay rajaca caynkaasi ma wax la xidhiidhay baa ficilka mise xuruuftu ka tirsan yahay ficilka raaduna xuruufta ka tirsantahay jiimkuna xuruuftu ka tirsan yahay caynkuna xuruufta kelmadu ka tirsan yahay sidaasoo kale xarfu cillo weya dacaa markaad tidhahda alifta wax la soo xidhiidha ma ficilkay ka tirsanta khashiya iyo radiya markaad tidhaahdo yaadu ficilkay ka tirsanta sarwa iyo nahwa marka la idhaahdo wowdu ficilkay ka tirsanta wax la soo xidhiidha maaha marka ida kaana muctalaakhir markuu muctalulaakhir yahay ida kaana fii aakhiri xarfu cilla aakhirkiisa markuu xarfu cilla galo waxaa ficla marka lagu bineeyaa markiisu arficilaya waxaa lagu binaynaya maxay mabniyun calaa xadfi xarficila saddexdaa keliyaaan kusoo koobaya lanna cashirku wuu yar badan yahay saddexdii mar kale aan ku celiyo saddexda xaaladood ee ficila marka u sheegna imika waxa weeye mar waxaa lagu bineeyaa calaa xadfi nuun nuun baa laga tuura oo goorma marka la xidhiya alif linayn waaw ljamaaca yaa lmukhaaaba marka labaad waxaa lagu bineeyaa cala alfatxi ficla marka fatxaa lagu bineeya goorma weye nuunu tawkiid marka la xidhiidho oo laba u kala baxaysa faqiila iyo khafiifa labadu waa isku mid mabniya cala fatxi buu noqonay xaaladda saddexaad ee ficla marku leeyahay waa marka lagu bineeyo calaa xadfi xarfi cila lagu binaynayo goormaa lagu bineeya calaa xadfi xarfi cila goormaa lagu bineeya goormuu ficla markuu noqdaa mabniyan calaa xadfi xarfi cila markaay la idhiidhaan marka ay la xidhiidhaan xuruufulcilla la xidhiidhaya oo la soo gelinaya dahaba la xidhiidhay xuruufulcilla xuruufulcillu wax wax la xidhiidha maaha waxaynu odhanayna markuu yahay ficilku maaha uu la xidhiidhay markuu yahay ficilku muctalulaakhir ficiladiiba labadaa u kala baxaya ficil saxiixulaakhir wey ficilna muctalulaakhir wey haddii uu ficilku muctalulaakhir ahaa amarkiisa marka amar laga sameeya muxuu noqonaya mabniyun على حذف متى يبنى الأمر على حذف حرف علة إذا كان معتل الآخر إذا كان معتل الآخر markuu ficilku yahay muctal aakhir saddex xaaladood miyaane xaaladda afraad looma baahna in la fahmo saddexdaas keliya soo diyaariya saddexdaa xaaladood oo keliya si fiicanna waynu isku weydiinaynaa darsiga dambe saddexdaa xaaladood oo keliya xoogga saaraysa ka soo bilow halkaynu ka soo bilow alif الاثnain waaw اljamaca ya almukhaطaba horta la xidhiidhi ficilada fahan iyaga marna alif الاثnain la xidhiidhi marna waaw اljamaca la xidhiidhi marna ya almukhaطaba saddexdaasi midkood hadduu la xidhiidho waxaad odhanaysaa mabniya calى xadfi nuun baa la idhahda hal tusaalaad israacinaysaa ismaca ismacuu ismaci idhaba idhabuu idhabi mabniya calى xadfi nuun marka uu ficilka nuunu tawkiid la xidhiidhi oo waa inaad yani maaragta ku celceliso labadii nuuno aad practice garayso marna aqiil aad ka dhigto marna khafiif idhabana idhaban iranna iran ijlisanna ijlisan labadaa nuunu tawkiidka haddii ay la xidhiidhaanna wuxuu noqdaa mabniyun cala alfatxi waa inaad tira ku xijisii markuu ficilku muctalul akhir yahay udcu iyo irmi iyo iksha iyo isca iyo ku xijisii waa mabniyun calaa xadfi xarfi lcilla wixii ka soo hadhay intaa waa mabniyun cala sukuun waana siduu u badan yahay ficilku ficlamarku taasi u badan yahay wixii intaa ka soo hahay waa intaa ka soo hahay maxaan uga jeednaa maala saddexdii hore lama xidhiirin alifulitnayn waa uljamaca iyo almukhaataba lannahu mabniy cala xadfi nuun buu noqonaya haday la xidhiidhaa saddexdaasi lama xidhiirin nuunu tawkiidna lama xidhiirin aqiila iyo khafiifa midkuu doonaha noqday lama xidhiidhin hadday la xidhiidho waxay noqon lahayd mabniya cala fatxi muctallul aakhirna ma aha hadduu muctalol akhir yahay wuxuu noqon lahaa mabniya calaa xadfi xarf cilla idhab ficilkaa ka warrama muxuu noqonaya waa mabniya cala sukuun maxaad ku garatay idhab inay mabniya cala sukuun tahay haddii la weydiye waxaan odhanayaa alif linain iyo waaw ljamac iyo almukhaaaba horta lama xidhiidhin xaaladii aynu kow ka dhignay maaha marka labaadna waxaan odhanayaa nuunu tawkiid iyo nuun niswana lama xidhiidhin idhab ma nuunu tawkiid waxaan ujeedaa nuunu tawkiidoo aqiila iyo khafiifa ah, nuun nasab kuma jirtaa nuunu tawkiidoo aqiila iyo khafiifa ah miya la xidhiidha lama xidhiidho ma muctal aakhir baa ficilka dahaba yadhabu idhab muctal aakhir miyuu yahay saddexdii xaaladood midna maaha muxuu noqonaya markaa saddexdaa wixii ka soo haray maxay noqonaya mabniyun cala sukuun nuun niswihii mabniya cala sukuun taasay soo galaysaa markaad nuun niswo la xidhiistay dumar badan amar siiso ijlisna iqra'na uktubna nuun nis waa la xidhay nuun nisoo saddexdii alifursinayni waa uljamac iyo almukhaadab miyay ka mid ahay ka mid maaha qaybtaa maaha nuunu tawkiid iyo nuun nisuna dee labay kala yihin nuun tawkiidna lama xidhiidho ficilkuna muctalul aakhir maaha waa dahaba marka waxay ku jirtaa wixii ka soo hadhay wixii ka soo hadhay maxaa lagu berayn jiray sukuun nuun nisu marka la xidho sukuunka ku jirta idhabna ficilkood reebaysa ismacna ismac adiin buu la mid yahay iqra'na dumaroo akhriya ficlu amrin mabniya cala sukuun xaaladda mabniya cala sukuunka waxba xoogaa saarin wixii ka soo hadhay weyaan saddexda xaaladooda kale waana si fiican usoo qabataan waanaynu is weydiinaya insha allahu tacaala sal allah wslm ala